alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wasidna cilma qaala alimaamu abu cabdillaah maxamed bin ismaaciil bn ibraahim albukhaari raximah llahu tacaala baabu ciyaadat lmardaa wuxuu ku saabsan yahay ciyaadat lmardaa dadka mardada jiran dadka xanuunsan oo la booqdo alciyaada waa ziyaara laakiin dadka jiran markii laga hadlaya si gaara ayaa waxay u noqotay musطalax uu leeyahay oo la dhahayo ciyaada marki la dhaho lilmariid wa ilaa qof aan jiranayn ciyaado waa lagu magacaabi karaa laakiin macnihii markii dambe wuxuu noqday mashhuur ku noqday qofka xanuunsan eh, in la dhaho iyaadat lmardaa <clears throat> musanifku raximah اllahu tacaala wuxuu ku soo jiray ciyaadat lmardaa laakiin si tafsiiluu kusoo waday waxaan soo maray ciyaadat lmaqmaa calayhi ciyaadat sabiy ciyaadat alacraab kulu hada ciyaaday ahaayeen marka hadda musanifka mar labaad buu tacmiim sameeyey bacda tafsiil markuu soo tafsiiliyey kadib wuu la yimid tacmiim la yimid baabu ciyaadat lmardaa dadka jiran oo la booqdo waa caam isagoo oo soo maray dadka qaar oo lasoo sheeg sheegay hadduu noqdo qof miyir daboolay qof yaroo sakiira qof maarata acraab iyo reer baadiyihii marka raximah llahu tacaala baabkan aada iyo aad buu u tafsiiliyey oo u faahfaahiyey waana ahamiyada ay leedahay booqashada iyo qofka jiran oo la booqdo islaamka xuquuqda ay isku leeyihiin bayna kamid tahay muslimiintu xaqu lmuslimi cala lmuslimi khamsun wa fii riwaayatin sittun xuquuqda waxaa kamid a maydkoo la booqdo qaala xadathana moxamed ibn cabdilcaziiz qaala xadathana marwan ibn mucaawiyata alfazari qaala xadathana yaziid bnu kaysaan can abi xaazibin salmaan alashdaci mawla caza can abi hurayrata radia allahu anha canhu abi hurayrata dowsi qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yihi man asbaxa alyowma saxaabadiisi buu la hadlaya nabiga sala allah alay wasalam waa su-aalu weydiinayaa su-aalahaasna waa tafaqud in xaalkooda iyo mxuu ahaa nidaamka iyo cibaadadooda iyo tarbiyadooda uu nabiga aleyh salaatu wasalaam ogaado ayuu rabaa xagga kalena in khayrka iyo tartankiisa uu saxaabada ku dhiirigeliyana wuu rabaa man asbaxa alyawma maanta yaa waa baniistay minkum xaggiina saaiman xaal uu sooman yah yaa saaka sooman qaala abubakr baa wuxuu yihi ana anigaa sooman buu yihi marka qof cibaadadiisi sheegaya arrintaas markaa ooma jeedo tafaakhur iyo fan iyo cibaadada siriga cibaadatu sir <clears throat> oo qofka banaanka uu soo dhigaayo isaga khaaska u isaga ah, ilaah udhexaysa halkaa ma ahe maanta waxaa weeyaan su-aasha nabiga wata alayh salaatu wasalaam su-aasha nabiga in laga jawaabo waajib wey su-aasha nabiga in laga jawaabo waa waajib rasuulkaa weydiinayo alayh salaam isma qarin kartid marka waa inaad ka jawaabtaa midda kale in dadku ay isku daydaan oo khayrka la daydo qofka haddii una riyaa iyo sumca iyo laga arkay lagaa maqliyo faanayna ka ahayn waxba dhibaato male mararka qaar inuu khayrkiisa uu muujiyo si lagu daydo in tubduu sadaqaat fanacima hiya wain tukfuuha wa tu'tuha alfuqaraa fahuwa khayru lakum marka mararka qaar maslaxo gaara iyo ujeedo gaara keeni karto inuu qofka khayrkii iyo cibaadadii uu dadka umuujiyo way keeni kartaa iyadoo mar walba ay fiican tahay inay sir tahay in badanna fiican tahay laakiin mararka qaar danta keeni karta man asbaxa alyowma maanta yaa waa beriistay minkum xaggiina saayiman xaaluu sooman yahay qaala abubakr ana anaa sooman soonka sunada wey ilaa soonka waajibkaa dadka dhan wada sooman <clears throat> marka waa soon sunaa qaala nabiga calayh salaam haddana wuxuu yihi man shahida yaa xaadiray minkum alyowma maanta janaazatan janaaza yaa xaadiray riwaayo kale man itabaca minkum alyowma janaazata yaa raacay oo ka qeyb galay aaskii iyo duugii qof muslima dhintay qaala qaala man cadda minkum alyawma mariidan baa ka horeysaa qaar waxayd man asbaxa alyawma minkum saa'ima qaala abubakr ana qaala man caada yaa booqday minkum xaggiina alyawma maanta mariidan qof jira yaa booqday jirada waa intu hadda musanifka u keenay shaahidka halkaa wey man caada minkum alyawma mariidan hada huwa shaahid fi tarjuma qaala abubakr wuxuu yihi ana anaa booqday qof jiran qaala wuxuu yihi man shahida yaa xaadiray minkum xaggiina alyawma maanta janaasatan janaaso yaa xaadiray ama irtibaca raacay oo ka qeyb galay qaala abubakar baa wuxuu yihi ana anigaa raacay buu yihi janaaze iyo qof dhintay meydkiisa anaa raacay buu yihi qaala nabiga calayh salaam wuxuu yihi man adcamal yahuma maanta yaa quudiya miskiinan miskiin qof muxuua baahan oo gaajaysan oo faqiir miskiina yaa maanta quudiya cunto siiyey qaala abubakar wuxuu yihi ana anigaa siiyey buu yihi qaala nabiga qaala marwan wuxuu yihi marwan bin mucaawiyat alfazari balaganii waxaa soo gaareen an nabiya sala allahu aleyh wasalam qaala inuu yihi majtamaca ma kulmaan haadihi lkhisaalu xaaladahan afarta ah fii rajulin nin kuma kulmaan fii yowmin maalin gudaheed ilaa dakhala ljana janu galaa janu galayaa buu yiri nabi sala allah alay wasalam dakhala jana janu galayba litaxaquq lwuquuc wa ahlu jano afartaa ninkay ku kulmaan buu nabi sal l slam nin muslima oo mu'mina oo afartaa shay la yimid afartu shay waxay ka kulansan yihiin albiru wاlixsaanu ilى اlbashar in loo ixsaan sameeyo oo wanaag loo galo dadka waxaa weeye afartuba waa nafc mutacaddi qofka hadduu salaad tukado oo soomo oo mxuu ahaa uu la yimaado qraat اqur'aan waa cibaado aad u wanaagsan lakiin intooda badan kuwan waxaa weya waa nafc mutacaddi soonka waa soomanay laakiin ciyaadatu mariid ko aha itibaacu ljanaaza idcaamu lmiskiin saddexdan waxaa weeyaan waa nafci mutacadi a weeyaan inaad nafcigaada aad dadka gaadhsiiso oo adigun isku koobin ilan dadka waxaa weeyaan dabeecadooda waa kala duwan yihiin qof wasibuu iska noqday qaar baa waxay ku fiican yihiin salaad tukashada qiraaatu lqur'aanka in isaga uu is aruuriyo laakiin ummadda waxtarkeeda aan aan ku ficneen ummadda waxtarkeeda aan ku ficneen oo aan qof booqashadiis iyo janaase ka qaybgalkeed iyo ummad maaratay waxbarkeed iyo amr macruuf nahy can munkar iyo danaynta ummadda la daneeyay iyo arrimahaas ay ku yar adag tahay laakiin asaga waa qof fiican idabsan aruursan cibaadaysan daacaysan afkiisa iyo adinkiisa laga badbaadin waay qofka marka waxaa ka maqan waxaa ka maqan nafci weyn baa ka maqan iyo faa'iido weyn baa ka maqan khayru naasi anfacahum linnaas aladi yukhalitu nnaasa wayasbiru adaahum calaa adaahum khayru min aladi laa yukhaalidu naas walaa yasbir calaa adahum nabi aleh isalatu wasalaam dadka inaad dheehdo ood ku sabirto ood nafcigooda nafci u tarto ayaa waxba ka khayr badan aad iyo aad u khayr badan tahay oo afartaa marka abubakr baa laga helay radia allahu canhu culimada qaar waxay ka qaateen xadiidkan afartaa ninkii maalin ku kulantaa inuu helo janaya oo khayr badan loo rajeynayo waa afar shay waxaa laga yaabaa maanta inaad qof booqato berina aad soonto beri dambena qof wax siiso beriga kalena aad janaaze raacdo waa dhici karta soo ma laakin fi yawmin waaxidin hal maalin ah bal maala isniin baa soo socota soo ma maalinta isniintaa soontay soonkii sunadaha ahaa imaqa qofaa ah, xanuunsan maanta guryaha yaalla soo badan yihin sooma ma qofaad booqataad weyde waad heli hada orday qofa soo booqatay qubuuraha qof dhintayba haddaadan maqal qubuuraha tag maalin aan qof laxabaalin ma jirta ya maba jirtaba hal dal ka baxdo oo jidka kaa marto ood kaa ka weydo burburiska aad marto agga marto aggaa iyo mxuu ahaa dariiqa kale ee isbitaal ka kor iqra aad marto ilaa buulifti la socoto intaas waa qabri oo laxabaal ayaad utegeysaa soo saa ma janaazadiisana masaajid hebel baa lagu tukan lagu cilaamin oo kusoo tukanaysaa maxaa ku haray maxaa ka badan masaakiin hadi iyagoo xarada ka badan taxadud wa xaraj meeshaad maraysa way fadhiyaan meeshaad joogta way joogaan iyagoo qaraabaa iyagoo ehela iyagoo jiiraana afartaa maalinta haddaad arurusato waxaa weeyaan nasiib wey wey insha allah isku dayno biidn illahi tacaala afartaa bal hal maalin aan arursano aan isku dayno ilahay ana waafajiye subxana wa tacaala marka abubakr fadligiisana xadidka waa laga fahmay hada saxaabiy اljaliil aladi jamaca alkhisaal alkhayr khayrka khisaashiisa o dhan ba aruuriyeyba qaala marwan wuxuu yihi marwaanka waa raawiga xadiidka warinaya ee sheekhu sheekh bukhaari sheekhu sheekhiisa ah balaganii buu yihi balaaqa waa inqiaac baa ku sugan hadduu balaqani ragu yihaahdo qofkii gaarsiiyey iyo qofka usheegay midna ma qora marka inqiaac ana nabi sal slam qaala ma hadi lkhisaalu fi rajuli kuma kulmaan fi yowmi ila dakla jana marka balaaqa laakiin isagoo mawsuula ah la hayaa oo xadiidku waxaa weeyaan waa fi saxiix muslim uu ku sugan yahay dariiqan laftirkiisuna albani waa saxiix yeelay raximah llahu tacaala marka xadiiku wa saxiixa wax shaki iyo midna ma laha ayb ihtimaamka nabiga uu saxaabadiisa siin jiray iyo khayrka iyo tarbiyadooda iyo cibaadadooda iyo tawjiihooda iyo kawarhayntooda ayadana waa laga fahmay xadiidka uu nabiga caleyh isalaatu wasalaam wareysan jiray waxaa ma samayseen waxaa ma samayseen ayadana waa laga qaadanaya qaala albukhaariyu raximah llah xadathana axmed bin ayo qaala xadathana shabaaba qaala xadathana almugiira bn muslim waxay leeyihiin culimadu qofka hadduu ku camal falo shay cilmi ah oo uu bartay oo maqlay saara min ahlihi ehelkiisu kamid noqonaya yani xadiidtan iyo waxyaalo badan oo culumta aan akrisanayna ah mujarad inaad thaqaafo yeelatood aqoonyaha noqoto ujeedadu ma aha ee waxaa weyaan in lagu dhaqmo oo lagu camal falo oo dadkii ehelkii laga hadlayo adig aad kamid noqoto taasaa midda muhimka midda weyaan waa qodobka ugu muhiimsan ee thamaratu tacliim waxbarashada midhaheeda waa ku dhaqan iyo ku camalfal waa qof walba marka inu isku dayo qadru min acilmi eh, hadduuna ku wada dhaqmi karin inuu isku dayo waa sunan sax laakin waxaasoo dhan inaga inoo taalaa waana khayr waa istibaaqu lkhayraat waa wanaag marka inuu isku dayo yani saxaabada iyo salaf lumma qaarkood waxyaalo qaaroo la dhihi karo waa iska caadiyaad oo muraha iska dhaqanka caadiga ah way ayay nabiga aleyh salaatu wasalaam kaga dayan jireen oy ku camalfali jireen cunto ahaataya iyo meeluu maray ahaataya iyo meeluu istaagay ahaataya iyo qaab u hadlay hataya sidii nabiga aleyh salaatu wasalaam bay muxaakaat ayay ku samayn jireen raaci jireen qala xadathana axmed bn ayuba qala xadathana shabaaba qala xadathani muqira bn muslim can abi zubayr maxamed bn muslim can jaabir bn cabdillaahi radia allahu canhuma qaal dakhala nabiyu sala allahu aleyh wasalam baa wuxuu usoo galay calaa umi saaib umu saaib islaan la yidhaahdo wahiya umu saaibna tuzafzifu ay gerinayso qandhahaysa kaar bahaya qaala nabig wuxuu yidhi maalaki maxaa kugu dhacday qaalad waxay tahi alxumaa qandha ay haysa akhzaaha allahu allaha duleeye gaara ku dhacdee qandha ay karinaysa ayay tii way gerinaysaa qofka qandhada markuu qabto jidhka dhan baa isla wada kacay isagoo dhan baa khiyaar la-aan ayuu geriirayaa oo ilkaha isla dhacaya oo kelyuhu ay kudleynayaan oo u maaragtay aad iyo aad gariiraya marka qandhadii bay cayday wax ka sheegta way tii akhzaaha allah riwaayo kale fi saxiix muslim ku sugan laa baaraka allahu fiiha saasay raacaysa ilaahay ma barakeeye marka waa habaar waa wax ka sheeg maradkii iyo jiradiiba wax ka sheegtay xanuunka iyo maradkuna asaga awoodba ma lehe allah khaaliqa abuuray ayaa keena oo qofka maaragtay ku rida oo ujeediya xigmo kale xigmadana waa kanoo dembigaa lagu dhaafaa fa qaala nabiyu sal ly slam ba wuxuu yihi mah ka joog ha ha caayin waxa ka sheegin laa tusubiiha laa tasubiiha ha caayin fainahaa qandhadu tudhibu waxay tagsiisaa khataaya almumin qofka muminka gafkiisa iyo dembigiisa kamaa yudhibu lkiiru buufinka siduu u tagsiiyo khabatha alxadiidi birta daxalkeeda birta waxaa saaran ee daxalahee qashinahe saaran markii dabka intii la saaro buufinka lagu sii buufiyo wixii o dhan baa ka buubaya saasoo kale qandhadan kuleelkeeda ee jidhka gubaya waxaa xanuunkaaso dhan bay baabiinaysaa xadiidku saxiix weeyaan marka xanuunka iyo jiradaasi in wax laga sheego oo tirahdo cudur xun oo gaar qaba ah oo balaayo qaba ah cudurka xumaa waxaa in la yihah ma ficna cudurka xumaaba hebel ku dhacay cudurka xumaaba haya cudurka xumaa marka waxbaha lagama sheegayo hadduu qofka xanuunka qabsaday ha ku sabro ajirha xisaabto taas xadis laga fahmaya qala xadathana isxaaq qala akhbarana nadr bnu shumayl qala akhbarana xamaad bnu slm can thabit اlbunani can abi raaficin can abi hurayrata radi allahu canhu can rasuuli اllahi salى اllahu alيه waslama qaal yaqulu llahu ilaahay wuxuu leeyahay wuxuu dhahayaa istadcamtuka wa xadiid lqudsi waay xadiid ilaahina waa la dhahaa ilaahay baa wuxuu addoonkiisa kuleeyahay xisaabta iyo markii wax la weydiinaya qiyaamaha istadcamtuka waan kaa quudis dhalbay falam tudcimnii tudcimanii maadan quudinin cunta maasi intaad cunto kaa dalbay baad siinin qaala fa wuxuu leey addoonka yaa rabbi rabbigayow wa kayfa istadcamtanii seed iga quudis dalabtay ood iquudi ii tiri walam udcimka oonan kuu quudinin wa anta rab lcaalamiin caalamiinta rabbigood baaba tahay oo maalikulmulki baa tahay wax walbaba adaa iska leh gaajada iyo waxaas waa in allah ma urid minkum min ri ma urid in allah huwa arazaaqu quwat matiin risqigo dhan ba adiga xaggaadu ka ahaaday cunto iyo quudin iyo radma iyo waxaad adoon addoomahaada adaa qani oo wax walbana siiya intaba adaa siiya seed marka ilaahayow iga dalabtay rabulcaalamiin baaba tahay caalamkao dhan rabbigood baa tahay maalikulmulki baa tahay koonkao dhan adaa iskaba ku tasarufa marka waxaa weeyaan waa shay ilan ishkaal keeni kara in ilaahay uu cunto iyo dami dami damci dacaam u dalbo ishkaal iyo quwada ilaahay iyo qudrada ilaahay iyo mulkiga ilaahay iyo qaninimada ilaahay iyo hodantinimada ilaahay waa iska hor imaanaysaa saasoo marka addoonku yuu leeyahay seen kuu quudinaya caalaminta rabbigood baa tahay qaala wuxuu yihi amaa calimta miyaadan ogeyn ana cabdii adoonkeyga fulan kama fasir waa la fasir marka warka waa tafsiir mushkiladii iyo ishkaalkii meesha xadiidka ka muuqatay ayaa la fasiray waa ka waxa loo jeedo ama calimta miyaadan ogeyn laakiin wixii ilaahay uu isku tilmaamaa oo sifaadkiisa a wixii aan markaa uunan qur-aanka iyo sunnada aynan ishkaalkeeda ayna fasirin oo dhan kale ku fasirin adiga kuma fasiri kartid saasa xadiid laga fahmaya xadiid saasa laga qaadanaya wixii ishkaal ahoo ficlan aan ilaahay laayiq uhayn u cunabin asagaa cadaynaya qur-aankaa cadaynaya sunadaa cadaynaysa wixii laakiin ilaahay u cunaba oo wuxuu ka aamusay nabi maxamedna ka aamusay siday taa lagu maraya marka sifaatka ilahi subxana wa tacaala qaala maa calimta miyaadan ogeyn ana cabdi addoonkaygi fulanan hebel ahaa istadcamaka inuu cudunta kaa dalbay quudin kaa dalbay oo falam tudcimhu tudcimha waadan quudinin so intuu quudi ku yiri maadan quudin waayen oo maada diidin amaa calimta miyaadan ogeyn annaka adigu low kunta haddaad ahaan lahayd adcamta kii quudiya la wajadta waxaad heli lahayd daalika quudintaa aad quudisay cindii agtadaad ka heli lahayd hawaabkii iyo ajirkii maantaad agtayda ka heli lahayd bu ilah leh subxana wa tacaala ibna aadam ya bna aadam istasqaytuka waan kaa waraab dalbay falam tasqinii imaadan waraabinin waraabi baan ku yidhi faqaala yaa rabbi rabbigayow wa asqiika seen ku waraabin wa anta adiguna rabu lcaalamiina caalamiinta rabbigood aa tahayood kaba kaaftoonta addoomahaada fayaquulu wuxuu leeyahay alle ina cabdi addoonkayga fulaana hebelaha istasqaaka uu kaa waraab dalbay falam tasqih maadan waraabinin amaa calimta miyaadan ogeyn anaka adiga low kunta haddaad ahaan laheyd saqaytahu kii waraabiya lawajadta waxaad heli dalika cindii agtaydaad ka heli laheyd ya bni aadam bni aadamo maridtu waan jiraday falam tacudnii imaada soo booqanin qaala addoonkii wuxuu ley yaa rabbi rabbigayow kayfa acuuduka seen kuu booqan walxaal anta adigu rabulcaalamiina caalamiinta maasi wallah la dhahaa wax ilahay ka soo haro dhan ba adigaa rabbi u ah oo khaaliq ah oo maalig ah oo mutasarif ah saddexdaasaa rabbi la dhahaa alkhaaliqu almaalik almudabbiru lmutasarif adaa intaad abuurtay ood yeelatood mulkisay haddana saa rabta ugu tasarufaye seen aniga kuusoo booqan qaala maa calimta miyaadan ogeyn ana cabdi addoonkaygi fulanan hebel ahaa maradu inuu jiraday falow kunta cutaw haddaad booqan laheed lawajadta waxaad heli dalika ciyaadada iyo booqashadaasi cindii agtayda aw wajadtanii cindahu agtiisaad iga heli laheed buyiri xadiid cadiima weeyaan oo tusaya xuquuqda addoommaha in ilaahay subxaanahu watacaala uu ka dalbayo addoonka inuu guto xaqa addoonka uu leeyahay yaa kugu laazimiyey allah baa kugu laazimiyey takaaliifta marka allihii iska lahaa ee kugu laazimiyey yaa kugula xisaabtamaya xadiis saxiixa wey muslim baa soo saaray qala musنif raximah الlah xadaثna musa bn ismاعiil qal xadaثna aban bn yazيid qal xadaثna qtada qal xadaثna abu cisa alswariyu can abi saciidin اkudriy saciid اkudri radi alahu canhu an الnabiy sal lah an abi saciidin اkudriyi radi alahu canhu an الnabiy sala اlah alيه waslama qaal cuudu mariida dadka jiran booqda watabicu janaa'iza janaasada raaca meydka raaca tudakirukum waxayna xasuusinaysaa janaazada aada raacdeen alaakhirata aakhire qofka hebelahay taqaana inuu dhex jiray kula noolaa oo lasii wado xaggee loo wadaa qabri baa loo wadaa asagaa sidaa loo wadaa adna lagu wadi doonaa wey macnaha marka inaad xasuusato ood maalintaa isgodo oo cabsi alla ku gasho ood adduun wuxuu yahay aada qalbigaada ka jarto ood aakhare iqbaalkiisa iyo maarata xisaabtankiisa ay kugu weynaato oo qalbiga angegay qalbiga angegay qaswada ku dhacday uu jilco oo dabco arrimahaasa laga rabaa marka qalbigaa lagu jilciyaa qalbigaa lagu jilciyaa qubuuraha iyo ka qayb qaadashada amwaadayda ka dhintay qulubta lagu jilciyaa ah, inaad qofku uu fikiro oo dib u fiirsadaa la rabaa lodhawliyaa meeshan maxay tahay lagu socdo lagu sii qulqulaayo maalinba qof baa la qabanaya markaasaa la iska iloobi ku kala hadana lasoo qaban waa la iska iloobi waka marka xadiidku xadiid saxiixa weeyaano waxaa wey rijaashiisa dhamaan rijaalu sheekheyn weeyaan qaala musanifu raximah llah xadathana malik ibn ismaaciil qaal xadathana abu cawaanat alwadax can cumar ibn abi salma can abihi abu salma can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sala اllah alيه wasalam qaala nabigu wuxuu yihi halaathun saddex shay kuluhuna dhammaantood xaqun xaq waxay ku tahay calaa kuli muslim qof kastoo muslim xaq bay ku tahay xuquuqdu waa kala weyntahay qaar baa darajat lwujuub gaari qaar baa sunna mu-akada ah xuquuq laisku leeyahay baa jirta ciyaaratu lmariidi qofka mariidkao jiranoo la booqdo wa shuhuudi ljanaasati janaazadoo la xaadiro wa tashmiitu lcaatisi qofka hindhisooday oo loo duceeyo laga farxiyo idaa xamida allah hadduu ilaahay ku xamdiye weeyaan qof baa hindhisooday alxamdulilah haduu yihaahdo yarxamuka allah baa laleehay asagana waa inuunu qarsanin hadduu qarsado oo hoosta ka dhaho yaa og ducadaa dhaafaysa marka waa inuu calaqal dadka u dhow ay maqlaan alxamdulilah waa in isaga lala maqlo marka yarxamuka allah baa waa loo duceynaya isaguna yahdiikum llahu wayuslix baala ayuu leeyahy sidaas ay marka muslimiintu iskugu duceeyaan ducada qofka kugu duceeyana waxa weeyaan waa weligaadii waa walaalka maxaba ayuu ku muujiyey naseexuu kuu muujiyey jeceyl buu ku muujiyey jeceyl buu ku muujiyey nacam xadiidku waa xadiid saxiixa weeyaan qaala musanif raximah llah baabu ducaai alcaayidi qofka caayidka ahe wax booqanayo oo u duceeya lilmariidi qofka jiran bishifaaya caafimaadna ilaahay ooga bariya waxa oogu jecel yahay waa qofkaa jira inuu caafimaada lagu jecel badan yahy marka ilaahay ha ku caafiyo iyo adkaartaad ku tuftay iyo qur-aankaad ku akrisay iyo rajo gelin aad gelisay iyo arrimahaasaa la rabaa qofka marka tanfiis kurbadaa haysaa laga faydayaa xogow moraal buu helaya dadka qaar markii loo tago o iyago xanuunsan oo lagu taagan yahay oo loo sheekeeyo qur-aan lagu akriyo markaaba waa furfurmaya sheeku bilaabaya qalbigiisi baa maaratay farx gelaya marka waa caafimaadka qeyb kamida qeyb caafimaad kamida wey booqashadu qala xadathana mxamed bn muhana alcanasi qala xadathana cabdlwahaab athaqafi qala xadathana ayub bin abi tamima can camr bn saciid an xumayd bin cabdiraxman qala xadathanii halaahatun saddex baa ii warantay min bani sacd sacd bin abi waqaas saddex wiilo uu dhalay kulluhum dhammaanba yuxadiu wuxuu ka waramaya can abi aabihiis oo sacd ah ayuu ka waramaya ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam dakala wuxuu u galay calaa sacdin sacd ba u galay sacd bin abi waqaas yacuudu asagoo booqanaya bimakata maka ugu tegey xajat lwadaac isagoo maka ku xanuunsan ayuu booqday fabakaa sacad baa ooyey markuu nabiga arkay alayhi salaatu wasalaam faqaala nabiga wuxuu yihi maa yubkiika maxaa kaa oyeysiinaya qaala khashiitu waxaan ka baqayaa an amuuta inaan dhinto bilardi alatii dhulkaan ku dhinto haajartu aan hijrooday minhaa xaggeeda alla dartii dhulkaan oga tegay iyo diin iyo islaamnimo daraaddeed inaan ku dhintaan ka baqi oo makaan ka haajiray reer maku ahaa meeshii aan ilahay darti oga hajiri inaan ku dhinta ka baqi kamaa maata sacdun sacad soo u dhintay sacd bin khawla waakii nabiga alayh salam udhii jir lakin albais sacd bin khawla albaisu sacad ibnu khawla radia allahu canhu saxaabi jaliil u ahaa oo halkaa ku dhintay isagoo muhaajira maka waa maka almukarama oo biqaacda iyo ardada meesha ugu baraka badneed aheed oo ugu badneed aheed laakiin maadaama ilahay darti uga tagtay man taraka shayan lilah wey ilahay dartiiba oga tegay madiina almunawara ayuu ilahay ogu bedelay jiwaaru rasuuli illaah dariskii nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam buu noqday waxyigii maka ka soo guuray ayaa madiina ku da-aya halkaasuu hadda rabaa inuu qaato oo u joogo oo lagu xabaalo xabaalihii baqiic oo nabiga u yihi qofkii lagu xabaala baqiic anaa shafiic u noqon buy nabiga sala allah aleh wasalam walidalika cumar radi allahu canhu waa kii dhihi jira madiinada madiinatu rasuulilah magaalada nabigaada igu dil oo shahiid anoha igu dil bu yiri laba shay wey madiino markaasna waaba caasimadii muslimiinta gaaladi waxaa lasii wadaa ciraaq iyo shaam iyo dhulkaas dhanba gacanta muslimiinta lagu dhigayba badi unbaa marka dhiman in agga looga gudbo marka maca dalika wuxuu yihi shahiid iyo madiina oo lagu xabaalo labadiiba ilah iskugu geeyey subxaana watacaala oo ninkii abulula almujuusiga gaalkaa ah. gaalada kudhex jirta muslimiinta ee shaqaalaha ah ee addoomaha ah, kuwiibaa sababtiisa u dhintay masjidkii nabigana aleyhi salaatu wasalaam agtiisa qabriga nabiga agtiisa lagu xabaalay oo jabal masjid nabiy sal l slam halkaas lagu xabaalay baqiicna iyaduna kama dheera xabaalaha muslimiinta lagu xabaalo ilaa maantada lagu xabaalayo iyaduna waa janbe masjid nabiy nabiga alay slam masaajidkiisa ku dhowdahay oo uu rasuulka booqan jiray ee u duceyn jiray ee u yiri dadka lagu xabaalo shahiid ba waxaan u noqonayaa shafiic baan u noqona waan u maqraati kici oo waan u shafeeci sala allahu aleyh waali wasalam toban kun oo saxaabi baa ku xabaalan xabaalaha baqiic saasay dhahaan culamaau taariikh toban kun oo saxaabada nabiga kamid a ah, oo ay kamid yihiin kuwa u waaweyn cuthmaan bin cafaan oo khaliif ahaa haweenka nabiga alayh salam intooda badan halkaas ku xabaalan yihiin caaisha kamid a ah radia allahu canha gabdhihii nabiga aleyh salaatu wasalaam baa ku xabaalan faatimatu zahraa iyo mxuu aha ruqaya umu kalthum zaynab haweenka gabdhihii nabig sal l slam baa ku xabaalan saxaabadii nabiga uu jeclaa kuwa isku naaska nuugeen cuhmaan binu madcuun ayaa ku xabaalan marka ilaa toban kun oo saxaaba ku xabaalan ayb marka saxaabigan wuxuu leeyahay inaan makadii aan ka hijrooday ilahay dartee oga tegey aan ku dhinto camalkiisii oo dib ugu laabtay ahaan alcaa'idu fii hibatihi oo kale ka baqaya inuu wixii uu bixiyey dib ugu laabto radia allahu canhu arda nabigana saa u jeclaayo inuu madiinadiisi iyo meeshuu ka hijrooday madiina ku dhinto ayuu jeclaan jiray rasuulka aleyh isalaatu wasalaam qaala wuxuu yihi nabiga alayh salaam allahuma allow ishfi sacdan ilaahu sacad caafi thalaata saddex jeer ku celiy qofka jiran magaciisa waa sheegi kartaa a ah, ilahu hebel caafi ilahu hebel caafi ilahu hebel caafi waad dhihi kartaa allahuma ishfi sacdan allahuma ishfi sacdan allahuma ishfi sacdan saddex jeer saddexdaa marka hadalkii weeyaan wuxuu ku daray ficil oo soo maray shalayta muxuu ahaa wejigu ka saaray ilaa iyo caloosha ayuu mariyey waa kii dhahayey qabowgii in aminkan aan helaya ad moodaa qabowgii aan helayo faqaala lii wuxuu gu yiri nab faqaala wuxuu yirhi saxaabigii sacda hadalka haddana sii wata wuxuu yirhi lii maalun kathiir xoolo badan baa nabi alla u leeyahay yarithunii waxaana idhaxlaya ibnatii ibnat ibnatii gabadhaydi ibna halka ii qoran laa yari ila ibnati wax soo mar hal gabadh in ahayd Ah, ibnataya ilaa ah, ibnati ba fiican yariuni ibnati gabadhaydi ma dhaxle hal gabar ba aheyd caaisha dhijir ah, riwaayo kale wayba xasrisayba laa yariuni ila ibnati hal gabar ma dhexlaysa afa uusii bimaali kulihi xoolahayga oo dhan ma dardaarmaa oo ma sadaqaystaa qaala nabigu wuxuu yihi laa maya qaala fa bihuluthayni saddex meelood markii loo qabay laba qayb ma sadaqaystaa qaala laa maya qaala fa nisfu nis ma sadaqaystaa qaala laa maya qaala fathuluthu saddex meelo meel ma sadaqaysta qaala huluthu thuluth waa sadaqaysan kartaa wa thuluthu kathiir waa badan yahay ina sadaqata kabu nabiga alayh salaatu wasalaam sadaqadaada min maalika xoolahaada aad ka bixinayso sadaqatu sadaqay ku tahay wax alla wa xoolahaada ka bixayso sadaqay kuu noqon wa wanafaqataka nafaqadaada calaa ciyaalika aad masruufaysana sadaqatu sadaqa wey biilka reerka aad siinayso waa sadaqo ah haddaad ixtisaab iyo ajir iyo niyad wanaag aad la timaado ajir iyo thawaab kuu socdo weye maalin walbaba reerkaa waajibka ku saaran ee nafaqada ah bal huwa isagaa ah ka fadli badan sadaqada dadka kale la siinayo ka fadli badan oo qofkii qof ah, maskiina aan wax siinin sunno mu ka tegey dabcan haddina ku caynoobin oo markaa qof kale waxsiiya adig ku cayno sunno mu ka tegey laakiin qofkii reerkiisa sadaqadeeda siin waaya iyo nafaqadeeda siin waaya waajib buu ka tegey saas darteed ba nabig aleyh salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofka waxaa ithmi oogu filan an yudayica man yaquut dadka uu masruufayo inuu dayaco oo ciriiriyo oo ku maarata ciriiriyo nafaqada ayaa ugu filan buy nabi sal slam ithmi iyo dembi wamaa taakulu waxay cunaysa imraatuka xaaskaada iyo naagtaada min dacaamika cuntadaada laka adiga sadaqa sadaqay ku tahay islaantaas si gaara ah loo sheegay wixii aad siinaysana ayaguna sadaqa iyo ajri iyo thawaabaad ka heli xataa waxaad afka ugelisa waa kudhihi jira riwaayada kale isla sacad xadiidkii ku saabsanaa xataa maa tajcalu fi fi imraatika ka dhihi jir wa adigu an tadaca inaad ka tagta ahlaka reerkaada bikhayrin khayr khayrka waa xoolo xoolo wa inahu lixib lkhayri lashadiid inaad xoolo oga tagto oo ayagoo dhaqaalo leh oo hanti leh oo dadka ka maarma inaad oga dhimato aw qaala bicayshi noolol inaad oga tagto fiican yaa khayrun kaaga khayr badan min an tadacum inaad ka tagto yatakafafuuna annaasa ayagoo dadka gacmaha u hoobsanaya wa qaala intuu ishaaray biyadii gacantiisa nabiga faqaala intuu ishaara biyadi gacantiisa ayaa wuxuu yihi min anta dacuna ka tagto yatakafafuna naas ayagoo gacmaha horsanaya wa qaala biyadi gacantu ishaaray sidii qof qof kale gacanta utaaganayoo kale intuu saa ishaaray ciyaalkii oo markay daba agoon baa nahay wareeganayo oo war ilma hebeel lagu hayo waxaa dhaanta ayaga oo waxhaysta inaad oga dhimato saasaa ka khayr badan bu nabi sala allah alay wasalam macnaha haddaad dhimatay xataa sadaqadii waa kuusii soconaysaa wey xooliheed ka tagtay sadaqii kuu noqon waa saxiix in marka aad sadaqayso aad dardaaran iyo aad intii lagu ogolaaday saddex meelood meel baa lagu ogoliya wixii kale laakiin lama ogolo waxaa fiican inaad cid u dhaafto reerka udayso oo wax lagaa dhaxla aad ka tagto baabu fadlu ciyaadati lmariidi qofka mariidkee jiran oo la booqdo fadliga iyo fadligii ajirka ku sugan xadathana musa bnu ismaaciil tabudaki qaal xadathana cabdilwaxid ibnu ziyadi qaal xadathana caasim bnu sulayman can abi khilaabata aljarmi can abi ashcad sancaani can abi asma qaala wuxuu yihi man caada akhaah Ah, qofkii walaalkii booqdaa muslim oo dhan baa soo gelaya walaalka kaana fii khurfati ljana jannada gurashadeeduu ku sugan yahay jannada gurashadeeda qof beer galay oo midhihii iyo cinabkii iyo doogi wixii o dhan rucbihiisa timirtiisa u raaracdo oo deena kolla dhinacan ka guranay kolla dhinacan ka guranaya yaa khurfa la dhahaa labada dhinacba yaa khurfa la yihahda kaana wuxuu noqon fii khurfati ljana jannada qof guranaya midhaheedi qultu liabi qilaaban waxaan ku yidhi buu leeyahay caasim weydiinaya maa khurfatu ljana maxaa la dhahaa qaala janaaha gurashadeeda wey aljana janyi gurashada yaa la yihahdaa qultu liabi qiraaba waxaan ku yihi caman xadathahu abu usama ninkaa la yihahda abu usama waa taabiciye xadiidkan yaa u waramay xadathahu abu usama yaa xadiidkan u sheegay qaala can thawban thawban buu ka wariyey can rasuulillaahi buu ka wariyey sala allah aleh wasalam marka faintafaa tuhmat linqidac in go'itaan iyo xadiidka sanadkiisa laga shakiyo ila waxaa laga hadlaya waa cilmulgeyb waa jano waa khayr waa ajri thawaab waxaa ogaan kara un saaxibu shareeca iyo waxyi baa lagu ogaan karaa marka cuhmaan bin ninka la yihahdo abuqilaaba wuxuu weydiiyey abu eh, ayaa la weydiiyey wuxuu yihi abu asma waaa ka wuxuu ka wariyaa thawban thawban waa mawla rasuulilahi sal ly slam radia allahu canhu saxaabi wey can rasuuli llahi buu ka wariyey qala albukhariy raximah llah xadathana ibnu xabib abi thaabit qal xadathana abu sama can lmuhana adunhu ibnu saciid inuu yahay qala xadathna abu qilaaba can abi ashcad an abi asma araxbi can thawban can nabiyi sala la alay slm naxw xadidka wax lamid u sheegay waa xadiid saxiixa fi saxix muslimna oo kusugan yahay marka ajir weyn baa la gurubsanaya dadka booqanaya dadka jiran ajir weyn baa usocdaa iyo thawaab weyn baa usocdaa aad bayna marka u yartahay maanta waxay kamid tahay sunanka iyo sunooyinka aad usii baaba'aya ciyaadat lmariid sunan almayita bay kamid tahay aad bay u yartahy hadda waxaa nugu dambeeya ohidiya hidiya dhaqankeeni iyo shareecadeeni iyo islaamkeeni weli nagu dambeeya in laisxabaalo in la isxabaalo alxamdulilah way jirtaa oo qofka hebel baa dhintay marka la dhaho ag agga laiskaga telefonin waa la ordi oo qubuurtii baa la tegi o janaasadii waa la xaadiri oo waa laga qeyb galaa taas ilaa xad waa shaqaynaysaa laakiin qofkan asagae maanta dhimashadiisa lagu soo diday wuu jiraa marad buu soo maray qaaf arba arba toban sano labaatan sano iska yaala oo murmuray oo eelkiisa ay ku rafaadeen markaasaa markuu dhinta xaggii xagga laiskaga imaano qaraabadii baadiyaha laga imaano qof walba wargii hore usoo qaadi oo markaasaa maalmo ida cidda lakor fadhino qofka markuu jiranaa eh, wuxuu maaratay tabarta u baahnaa wax kaalmeeye wax u duceeye ubaahnaa reerka eh, eh, ka fududeeya culayska u baahnaa markaas ahayd in maarata wax lagu daro wax lagu talay ahayd marka dhaqankaasi dhaqan wanaagsan ma in uun geerida bas qofka lagu xasuusto a ah, yaa muxuu yihi abshirbacalle muxuu yihi ya nin mariilkii ku nacay mood ku darajeeyey ya nin mariilkii ku nacay mood ku darajeyey bu mowt iyo geeri ah, mariidka ku dhacayo jiradiisi waxba uu ka tegay baab alxadiidi lilmariidi walcaaidi alxadiid in loo sheekeeyo lilmariidi qofka jiran iyo walcaaidi almariid alxadiidu sheeka dhex mari karto iyo sheekada lilmariidi kii jirnaayo walcaaidi kii booqanayay ay wada hadli karaan oo isla fadhiisan karaan oo la joogi karaan haddii uu qofka ogol yahay wey qofka mariidka xaaladiisay kuxiran tahay dheen culamadu waxaa dhici karta qofka mariidka qof duruuf ay haysa inay tahay oo xaalad xanuunkiisa keeni karta inaan la ag joogin oon la maqal oo aan warkiisa xaaladiisa hoose la ogaanin maalan haddiiba xadadkii uu ka socdo xadadkii baa ka socda ama neefti baa ka socota ama kaadidii baa ka socota ama maxaa mandiqadii iyo bayadiisa iyo meesha uu joogo xaaladiisa waa iska waxaysan tahay marka ma jeclo in la ogaado cuyuubtiisa iyo xaaladihiisa la ogaado korkoon laga booqdo laga sii socdo ayuu ku faraxsan yahy dadka qaarna waxay jecel yihin inti loo imaado loo sheekeeyo istinaas iyo weheshi dadka qaarra waxay jecel yihin dad gaara inay u imaadaan sheekh hebel oo kale saaxiibkiisa ku dheeraa oo kale qof uu jecel yahay oo kale haddaad dareento marka inuu qofkan jecel yahay inaad xooga u wehel yeesho inta la fadhiisato inaad xooga u sheekayso way fiican tahay xaaladaad qiimeynaysa marka xadathana qays bn xafsa qala xadathana khaalid bn xaariثin qala xadathana cabdالxamid bn jacfarin qala akhbaranii abi ana aba bakr bn xasmin wmxamed bn munkadir fi naasin fi naasin dad ay ku jiraan oo min ahli masjid masaajidka dadkii joogaya caaduu waxay booqdeen cumar bn اxakam bn raafic alansaariya bay booqdeen qaaluu waxay dhaheen ya abaa xafsin xadithnaa noo waran qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay jaabir jaabir bn cabdilaahi baan maqlay buu yihi qaala isagoo jaabir yihi samictu nabiya nabiga alayh salaam baan maqlo yaquulu leh man caada mariidan qof jiran qofkii booqda khaada wuxuu tiimbadaa fi raxma naxariista ilahay buu tiimbaday naxariistii buu yuu gudaheeda ku jiraa ah, naxariista ilaahay ee qofku rab ilahay uu siinaya yaxtasu biraxmati man yashaa tii maanta dhex fadhiyaa xataa idaa qacada markuu fadhiistana wadka shaahidka halkaas xadiidka xataa idaa qacada qucuud markaa qof hadii uu fadhiistay qofkii jiran la fadhiistay maxaa dhacay wuxuu u fadhiisanaya inuu waraysto oo xaaladaada ka waramo oo u weydiiyo oo u duceeyo xataa idaa qacada markuu fadhiisto istaqara fiiha raxmadii buu ku sugnaanaya marka horena wuu galay albaabkii raxmadda hadduu dhex ag fadhiistana waa ku sugnaanaya raxmadii xadiid saxiixa ah wey axmed iyo xaakim iyo soo saaray xadii sai wey xadii sai weyaan baabun wuxuu ku saabsan man sallaa cinda almariid qofkii mariidkaa jirran agtiisa qofkii ku tukada salaad sunna iskaga tukan ama musaafir baaba tahay oo salaadiiba halka kugu qabatay ama jamaacadii baaba ku dhaaftay oo halka iskaga tukatay waxaasoo dhan way dhici kartaa xadathana cabdullahi bnu muxamedin qaal xadathana sufyaan can camr can caطa qaala caadanii cumar bnu safwan ba qaala caadanii cumar bnu safwan meeshan xogow khaladaha ku yar jalaad mooda wahmi ah waa caadanii caadanii meesha uu leeyahay caada in la yihahda fiican caada ibnu cumara caada ibnu cumara ibna safwan saasaa maha saasa inoo qoran sooma sidaasaa saxa marka halka waxaa ii qoran caadani cumar ibnu safwan baa isoo booqday hadalka dambe gadaalka imaanayo marka meel oma helaysid caada ibnu cumara cabdullaahi ibnu cumar ibn lkhadaab ayaa wuxuu soo booqday ibnu safwan buu soo booqday ah. fa xadarat isalaatu salaadii baa marka gashay fa sallaa bihim ibnu cumar baa tujiyey ragcatayna laba ragcadood wa qaala wuxuu yihi ibnu cumar inaa safrun annaga musaafir baa nahay laba ragcdood markuu tukada wuxuu le waxaan salaada u gaabiyey musaafir baa nahay marka musaafirkii salaadeeda ku qabata meeshii oo marka jamaaco iyo imaam xaadir ahoo muqiima uuna ku daba tukanaynin salaadiisa qasrigu iska wadanaya qasrigu iska wadan hadduu dad xaadir ahoo degan oo degaana uu tujinaya imaam u noqdana salaadiisa wuu gaabsanaya salaadiisa wuu gaabsan dadka tixgelin maha iyo ka dambeeya salaadiisi buu tixgelin iyo xaaladiisa nabigana lama haya caleyhi salaatu wasalaam isagoo musaafir ahaa oo salaadiisa taam yeelay lama hayo sala allahu aleyh waali wasalam hadduu musaafir salada waa gaabin jiri xataa culamada qaarna ka qaateen waa waajiba maxaa yeelay salaada waxaa la farad yeelay rakcatayn rakcatayn fa uqirat salaata almusaafir wasiida salaat alxadar caaisha riwaayadeeda xadiidkeeda saxiixa salaada marka hore laba ragcad ba ku timid musaafirka salaadiisa sidii baa loo daayey muqiimkana waa loo ziyaadiyo labaa lagu daray rubaaciyadii marka calaa kuli xaal haddii aad musaafir tahay oo dad tujinayso muqiimiina labada ragcadood markaad tukataad ka baxaysaa markaasaad leedahay dhamaystirta oo soo aroor xadiis oo sanadkiisa dacfi ku jira nabiga markuu maka joogay salaadu tujinay u dhihi jiray ya ahlu maka aqiimuu salaatakum fa inaha qowmun sufur dad musaafir aan nahay dad musaafir aan nahay idinka salaadiina dhamaystirta atimuu salaatakum ya ma laba ragcadood bay kaaga baxayaan dad cusub miya oo diinta ku cusub mise sahwi baa galay ya laba racadood waa la ogyahay qof magaaladiisa jooga oo muqiima ah. imaamkii oo laba racadood kaga baxay salaadii miyuu ku raaci oo salamu alaikum salan dhihi hadday dhacdo oo jahliga uu qabsado waad u sheegi hale leeyahay istaag dhamaystir labada ragcadood kale halkiiba markii istaaga isagoo salaad soo bilaabin ayuu laba ragcadood o kale la imanaya waa loo sheegayaa baabu ciyaarat lmushriki mushriga iyo gaalka oo la booqdo yani baabkan ciyaaratulmaridu baab waasaca weeyaan yani qolo gaara iyo fia gaara khaasku aha acraabtii baan soo maray ribaadiyihii sabigii iyo ilmihii yaraa baan soo maray muqmaa caleyhi in lasoo booqday baan waxbaba ka warhaynin oo la booqday baan soo maray muslim iyo gaalla farqi oma kala laho mushri iyo muslim toona waa la booqan karaa hadduu maarata eh, daris kuu yahay gaalkan deris baad tihiin qaraa qaraabaad tihiin rajo waxaad ka qabtaa maslaxa inay ka dhalato haddaad booqato inuu xoogo qalbigiisa soo dabco oo warkaadi iyo dacwadi iyo diinta uu kaa qaato yaa rajo laga qabaa hadday masaalix jirto waa la booqanayaa mushriga iyo gaalka laakiin haddayna maslaxo jirin bale laga yaabo inuu asaga laftirkiisa u arko in welihii xaggiisa uu maray oo uu qofkii muslimkaa meelaan laayiq ahayn uu ugu galay ama meelahan munkar iyo macaasi xumaan ay taallo ay tahay markaa dee waxaa weeyaan xaaladaasi waa qiimeynayaayo ma gelayo lakin maslaxa haddii jirto waa la booqan waa kan xadiis soo socdo xadathana sulaymaan binu xarbi qaal xadathana xamaad binu zayd can thaabitin can anasin ana ghulaaman min alyahuud nin reer yahuudeeda ya kaana wuxuu ahaa yakhdumu nabiya nabiga u khidmayn jiray aleyh salaatu wasalaam khidmada marka dadka gaalada ee mushrikiinta waa la khidmaysan karaa ama guriga kaaga khidmeeyo ama muxuu ahaa shirkadaadi iyo shaqadaadi iyo meelaha ka shaqeyn waa khidmayn karaa iyada oo laakiin mafsadadiisa iyo madaradiisa in laska dhowra ay tahay haddii laga maarmi karana in laga maarmo weeyaan oo walaa cabdun muminu khayru min mushrikin walow acjabakum adoonkaa ah, adoon ka khayr badan mumina mushrik hadduu aduu ku cajab geliyo waa xariif oo waa tababaran yahay oo waxaa weeyaan shaqadu aad u yaqaanaayo waxaas oo dhan ba ha ku cajab geliyo kaas muslimka aha kaaga khayr badan buu nabi sala la al ilahi leeyahy subxana watacaala qur-aanka kariimka ku yidhi midda kale qof kale isaga ahe muslimka ee kuu shaqaynaya xoolaha aad siinay sadaqay u noqonaysaa sadaqay kuu noqon ixsaan iyo tacaawun bay noqon waxba kukaalmaysay waxbaad ku kaalmaysay dadka uu ugeenayana waa caruur muslimiina iyo reer muslim uu ugeenayaa kulu hada ajir iyo thawaab bay marka kuu noqonaysaa iyo kaalmay kuu noqon marka dadkii muslimkaahay oo baahan inaad gaala ad dharjiso sax ma aha kaana yakdumu nabiya ninka marka waxaa weeyaan min baabi bayaan aljawaaz in nabiga alayh salaatu wasalaam masalada asal ahaan inay banaan tahay hadday maslaxa ay timaadana ay sii ay banaan tahay oo muxuu ahaa arrimahaasu nabiga alayh salaatu wasalaam arrintan u sameeyey waa kii abu muusa alashcari radia allahu canhu lagu canaantay cumar baa ku canaantay nin kaatiba wuxuu lahaa karaani ah oo gaal ah oo wax u qori jiray markaasu wuxuu yiri waa u diiday wuxuu yiri ninka asagaa ha usoo dhaweyn hawsha ayada ah, ilahay gaalo ha soo dhaweyn sirteena inay ogaadaan wax noo qoraan ma sax maaha ayib ninka ninka markaa ninkan gaalka dhalinyara horta nin dhalinyaro buu ahaa nabigana alayh salaatu wasalaam dajalis bay ahaayeen oo reer madiina u ahaa ay wada deganaayeen maslaxa oo soo dhaweyn oo mualafat lquluub ahoo inay nabiga alayh salaatu wasalaam akhlaaqdiisa wanaagsan oo ku ta'afuro oo ku islaamana rajadaas waa laga qabaa rajadaas waa laga qabaa si ahaana nabiga calayh salaam masalada markii la fiiriyo cumuum tafsiilkeeda iyo xaaladaheeda iyadoon lasii gelin in guud ahaan gaalada lala macaamili karana waa laga fahmayayo waa min baabi bayaan aljawaaz caddayn uu noo cadayna inay noo banaan tahay mucaamalat alkufaar ayaa ayadan laga fahmaya intaba way ku jirtaa lakin masalat almuqaarana marka laga hadlaayo afdaliyada iyo haddayna maslaxa meesha ku jirin inaaban loo dhowaanin waa baab kale weeyaan marka abwaabtu way kala duwan yihiin kaana yakhdumu nabiya sala la alay slam famarida waa jirada wiilkii baa xanuunsaday faataahu nabiyu nabiga alayh salaam baa u yimid yacuudu asagoo booqanaya booqasha ugu tegay o kaan marka shaahidka hadda xadiidka loo keenay ninkaa mushriga buu nabiga booqday faqacada cinda ra'si madaxiisa agtiisuu nabiga alayh salaam fadhiistay faqaala wuxuu yihi aslim marka haddii qabrigiisi iyo qubuurtiisa la diiday ma aha markuu jiran yahay waa kala duwan yihin hadduu jiran yahay rajaa laga qabaa weli fursad baa jirta dacwada banaan marka laakiin marka qabrigoodi in la taga waa kila laa taqum waa ka ilaahay subxana wa tacala yiri walaa taqum calaa qabri faqaala wuxuu yihi aslim islaam dacwadii buu bandhigay waryaa islaam diinta soo gal fa nadara wuxuu fiiriyay ilaa abi aabiis waa nin dhalinyaraa aabihii baa ag fadhiya sida carruurta lagu yaqaano haddii wax la weydiiyo waalidka aboyam raalli ma ka yahay ma ogol yahay yuu iska ogaani marka aabihii buu fiiriyay oo leeyahay maxaan falaa wa cinda ra'sihi faqaala lahu aabihi wuxuu ku yihi waa og yahay nabi maxamed inuu runlo yahay inuu nabi yahay inuu rasuul yahay inuu saadiq alamiin yahay waa og yahay marka maanta waxaa ka tagtay canaajkii iyo muxuu ahaa kibirkii iyo xasidnimadii ilmihiisa inuu xasdo waxaa u diiday xuruwubuwa uh, aabanimada iyo muxuu ahaa naxariista aabanimo yaa maanta xasadkii ka saartay xasadka ka saartay inuu ilmihii ilmihiisa u xasdo ilan ilahi wuxuu ku tilmaamay yahuudda inay yihiin xasadan min cinda anfusihim sameen xasad xasadkii maanta maxaa ka saartay uu ogay inuu nabi yahay marka ilmihiisa inuu xasdo oo gaalimo ku dhinto waxa aabanimadii raxmaddii waalidnimaa ka saartay wuxuu yihi aiic abalqaasim abalqaasim aeec oo islaam faaslama waa islaamay waa islaamay ah, islaamnimada uu soo galay fakharaja nabiyu sala allah alay wasalam baa soo baxda wahuwa yaquul isagoo le alxamdu lilahi ladi ilahay baa mahad iskale anqadahu ka koriyey min annaari naar ah, ilahay naar ka koriyey qofka haddii intuuna qarqarisada gaadhin uu islaamo waa horuu janno ka gelaya jannadu geli walidalika waxaa soo aroortay nabiga alay salam markuu iridka sii marayaba in dhawaaquu gadaal ka maqlay iyo ohinta haweenkii waa dhintay markaasu wuxuu yihi huwa minii huwa mina wanaxnu minhu ah, saluu calaa saaxibikum huwa mina wanaxnu minhu saluu calaa saaxibikum buu yiri anagu ah, nagamid yahay anaga qaadanayna wey annagaa qaadanayna saluu ku tukada calaa saaxibikum saaxiibkiin ku tukada ayuu saxaabada ku yiri nabi sala allah alay wasalam saxaabi buu noqday baabu maa yaqulu lilmariid qofka mariidka ah yaquulu wuxuu udhahaya caaidka wax booqanaya lilmariidi qofka mariidka jiran waxa uu ku dhihi hadduu u tago see tahay iyo ka waran xaalkaadi iyo waa waraysan karaa xadathana ismaaciil bin abi waysi qaala xadathanii malik can hishaam bin curwata can abiih can caaisha radi allahu canha anaha qaalat waxay tihi lama qadima llah nabiga calayh salaam markuu soo galay almadiinata magaalada madiina wucika waa wuu qandhaday wuu xanuunsaday maa wada abu waa qandhaday wa bilaalun bilaalla waa qandhaday dadka qandhaday ee saxaabada ahee muhaajiriintaha ee magaalada madiina oo ahayd meel owbaa ah oo yani aad u weba badan oo xanuun badan laheyd ayay xanuunkii saxaabadii la wada qandhadeen waxaa ku dhacay wakmigii iyo daltabyadii iyo laqabsigii la-aantii dhulka waxay ka yimaadeen gabiiba oon kaneeca iyo waxba aan lahayn oon aad u wanaagsan maka ayay ka yimaadeen marka madiino markaasi biyuhu iska qulquli jireen biyaha qulquli jireen oo ay ku badneed qandhada iyo kaneecada iyo xanuunka malaariyada u ku badnaa ayay galeen qofka markuu isagoo gabiib ka yimaada meel noocaasa ah u tagana kii hore sii deganaa saa ka xanuun badan kii hore waxa weeyaan manaacadiisaa xoogeysatay oo naftiisiiba m jirkiisiibaa la qabsaday oo xanuunkiibuu la qabsaday laakiin kan waa soo dhacaya markaaba ayib caruurta hadda nairobi laga keeno gaaris marki la keeno maxay fadaan ya toddobaad ka horeeya shuba ma bilaabaya eh, marka waxaa weeyaan meel ay caafimaad ku haysteen marka ka tagaan oo meel iska xanuun badan ilmihii kale ay joogeen iskalaba qabsadeen markaaba way soo ridaya abubakar iyo bilaal baa kamid ahaa qaalat waxay tiri caaisha fadakaltu calayhima waan u galay aabaheed wey abubakar bilaalla waa saxaabiga jaliilka haweenku way booqan karaan ragga ajaanibta ah hadday asturan yihiin oo khalwe iyo waxyaalihii maxaadiirtaha laga badbaado oo ayna fitno jirin way booqateen labadiba qultu waxaan ku dhahayay markaan utagay yaa abataah aabow kayfa tajiduka seed iska dareemaysaa seed helaysaa bal xaalkaada ka waran see tahay wayaa bilaalun bilaalow kayfa tajiduka seed helaysaa bal waran adig see tahay way ku wareegeysaa qaala wuxuu yihi saxaabiga qaala waxaa ninka curwa la yihahdo qaala abubakr wuxuu yihi kaana abubakr wuxuu ahaa idaa akhadat lxuma qandhadu markay qabato yaquul wuxuu dhihi jiray kullu mri'in musabaxun fi ahlihi kullu mri'in waa beyt shicira kulu mri'in qof walba musabaxun waxaa lagu waabariisanayaa fii ahlihi ehelkiisa isagoo ku jira lagu waabariisan oo le hebel ma maqasheen ha waa dhintay ha ror yaa lagu waabariisanaya musabax waxaa lagu waabariisanaya oo geerida u imaan fii ahlihi isagoo ehelkiisa kudhex jira yaa lagaa soo dhexbaxaya musabaxun waa la baridina waa la dhahaa walmowtu mowtkii iyo geeridii baana adnaa oga dhow min shiraaki naclihi kabihiisa yeelmadooda kabihuu qabay yeelmadooda iyo indhalfaradooda iyo faraha meesha uu gelinayo iyo yeelmada kalaha waxaa oga dhow geeridii meydki moodka oga dhow moodka oga dhow marka qof walbaba inuu geerida iyo dhimashada iyo xaaladeeda uu mar walbaba qalbiga ku hayo in wakti walba nafta ay ka bixi karto kaana bilaal wuxuu ahaa idaa uqlica canhu markii laga kaco laga fuqo qandhada iyo xanuunka uu sii daayo oo xanuunka ka yarmiirsado oo inuu hadli karo yarfacu caqiiratahu yarfacu wuxuu kor u qaadi jiray caqiiratahu soodkiisa uu qayli jiray dhawaaq weeye caqiirada waxaa marka hore loo isticmaali jiray waaga hore qof intii la qaniin lug laga qaniinay lugti laga qaniina kor u taagay a oo deena cabaadaya lugti kor u taagay caqiirada lugta la dhahaa yani asalkeed ag waxaa loo wadaa sawdkii kor u qaadi jiray fa yaquul wuxuu dhihi jiray alaa layta shicrii hal abitana laylata biwaadin waxawlii idkirun wajaniinu wahal aridna yowma miyaaha mijanatin wahal yabduwana lii shaamatun wadafiilu alaa layta shicrii shicirkayga eh ama shucuurkayga iyo dareenkayga eh labada waa la yihahda hal maanbaryo laylatan caaw habeen habeen maanbaryo biwaadin waadi waadi maku ka wadaa waadi maka waadigii maka iyo togi mako waxawlii gaararkayga oo maandhaha kala qaado gaararkayga wuxuu u yahay idkhirun geedka nagaarka idkhirka la yihaahdo iyo wajaliilun cawska jaliil la yihaahdo labadaa geed ee cawsaska ee nagaarka ah w maka ka bixi jiray maka ka bixi jireen jaliilka iyo idkhirka waa caws wixii gaararka ay yihiin maan indhaha kala qaadoon toosa habeen wahal aridna maan arooro yowman maalin miyaaha mijannatin meeshaa majano la yihaahdo biyaheedii maan ku arooron ka cabo wahal yabduwanna lii ma ii muuqato shaamatun buurtaa shaama la yidhaahdo iyo wadafirun buurtaa dafir la yidhaahdo saasaa badan dafil iyo shaam inay laba buur yihiin qaar baa waxay dhan waa laba il laba il weeyaan marka laba buurood wey saasaa xoog badan labadaa buureedna ma ii muuqato marka waa hiloobay oo maka iyo biyaheedii iyo togageedii iyo buuraheedii ayaa markaa yuu qalbigii yaa kasoo galay qaala caaisha waxay tii radia allahu canha fajiitu rasuul allah nabiga alayh salaam baan u imaaday faakbartuu markaasaan u sheegay oo inay saxaabada wada qandhaysan yihiin sidaasayna leeyihiin qaarkood faqaala wuxuu yihi nabigu calayhi salaam allahuma xabib ilayna ilaahu na jeclaysii almadiinata magaalada madiina ka xubinaa jeceylkaanada makata aan jecel lahay oo kale aw ashada ama ka daran madiina waxa la rabaa ina caasimad unoqoto islaamka oo dowlad muslima liskugu imaado oo calanka islaamka uu ka muuqdo oo ka daahiro ayaa la rabaa oo ayada laga duulo oo axalaalo wixii maaratay magaalo oo dhan ba ayadaas ay hoos soo gashato umirtu biqaryatin taakulu lqura buu nabig aley salaatu wasalaam yihi waxaa la amray magaalo magaalooyinka o dhan ba wada cuni laqaysa yani nuurkeedii ayaa magaalo walba gaaraya wixii mugdi aha magaalooyinkaas oo dhanna dhulkaa lagu simaya ilaahu madiinana jeclaysii oo haddii magaalada madiine lagu noolaan waayo oo la jeclaan waayo waxaa loo noqonaya magaalooyinka kale iyo maka iyo meela loo cararaya marka wasaxixa caafimaad ilaah noo geli oo noo caafi cudurka nooga qaad cudurada ilahay waa laga baryi karaa inuu naga qaado ilaah xanuunka naga qaad waa la dhihi karaa oo ilahay laga baryo subxaana maxaa yeele ilahay awooddiisa waxba kuma aha hadda magaaladan gaadhis an joognaba waagi hore kaneecadeeda waxay ahaan jirtay kaneeca malaariya badan sooma xasuusataan ya waagii hore sooma garanaysaan duqeyda duqeyda garani ya qanada ah, aad u qana badneed way malaria badnaan jirtay hadda waxaa weeyaan malaariyadii way sii yaraanaysaa haku qaqaniinto laakiin eh, xanuunkii malariada ahaa ay qaadi jirtay aad ba u yarta soo saama sheekh mase ma ogeydin ya yaa malaaria laga daaweeyey maalmaha ya habeeniya maalina wayna cuntaa ilahi naa kor yeele a masaajid iyo guriba diraac iyo doogaadba ayna cunaysaa marka de waxaasoo dhan oo sun wata ka hor see noqon leed kanona u ka daraan lahaa marka lakin ilahi ba subxaanahu watacaala raxmadiisa waasaca ah iyo fadligiisa qur-aanka la akrinaayo iyo diintaas ku socota iyo muslimiinta faraha badan iyo shacaairta islaamka ee socda ilaahay barakadiisa iyo raxmadiisa iyuu noo soo dejiyey soo ma fadl min allah waa fadli ilahi subxana wa tacala nagu manaystay wey fadli ilahi nagu manaystay weyaan ayib marka nabiga alay slam magaalada madina ilahay u baryaya leeyahay ilah noo barakee wasayha wabaarik lana noo barakee fi saaciha wamudiha saaceeda iyo mudkeeda waliba waxaa weeyaan meelaha qaar oo malaria inti lagaa baari lgu dhihi way ku haysaa meel quman tag oo baaritaanka aad ugu fiican kuma haysaa lagu dhihi meelaha qaar eh, iska un xaalkooda iska iska barakaysan eh, malaria ku haysaa ayay inta badan iska dhahaan laakiin markaad si fiican u baadho meelaha eh, ogow qalabkooda iska roon yahay marku baadho kule waba qabanin malaariyada malaria kuhaysa ma jirto saas dhahay waa uktushifa dalik arrinta waa laba waa la ogaaday ah, markaa ah, ah, fudaanina ku degdegina laanna daawooyinka hadda lagu magacaabayo ee la cunaayo ee laisku daldalayo naftirkooda waxay leeyihiin waxay leeyihiin incinkaas bay leeyihiin iyo muxuu ahaa saameyn xun bay leeyihin saameyn xun bay leeyihiin aad bay jirka saameyn ugu yeeshaan difaaci jirka yay dhibaato ugeystaan xubnihii unubyaha jirka wax yeelaan marka in qofka dabiica iska ahaado waxyaalaha kale ee vitaminaadka iyo nafaqada le u isticmaalo ayaa afdal u fiican saasa u fiican dadka inta badan daawada isku daldala xanuunkooda wuu unsii bataayo marka dambena difaacooda xumaada ayb wa baarik lanaa noo barakeey fi saaciha saaceeda wa mudkeeda saaca iyo mudka waa quutu daruuriga baa laga hadlaya quutu daruuriga iyo maciishada haddii uu ay adkaato oo nolosha dadku ay ku adkaato magaalada lama noolaan karo waa laga cararaya marka ilaahu noo jebi oo noo maaratay noo barakee oo nolosha noo noo qabooji sidaa wey macnaheeda saa way macnaheeda wanqul <coughs> nabiga ilen shaqo kuma lahaan jirin wa la yhahda tasciir markii nab allahu sicirka noo noo noo go oo dadka dukaamada leh iyo dadka raashinka haysta iyo sicirayna dhaafi karin ku dhawaaq in allaha huwa almusacir bu yiri alqaabidu albasit a ah, ilaahay waa musacira barwaaqa hadday timaado oo wixii cunto ahaa ay soo badato dadkii joogay meesha iyo cuntada cuntada ay ka fara badato wixii ayadaa soo abi ayadaa soo jabi laakiin markuu dadkiina bato cuntaduna ay yaraato qalaha halkaasu ka imaanaya marka ilahay wax soo saarka hadduu noo badiyo oo roob la helo barwaaqo la helo beeruhu ay soo baxaan wixii waa jabaya ilahay marka gacanta ku haya roobkii iyo barwaaqadii iyo waxsoosaarki ayib wanqul xumaaha qandhada magaalada madiina ilaahw naga naqli oo qaad fajcalhaa waxaad yeeshaa biljuxfa juxfa yeel yuhuud baa deganeed dhib badan oo dhaalimiin ah oo muslimiinta dhibaato ku haya yaa deganeed meeshaa kusii daabiyo nabiga sala allah alay wasalam marka in amraad iyo cuduro iyo jiro iyo gaalada lagu habaari karo ayaa laga qaadanaya xadiidka faajcalha biljuxfa juxfada marka meel waxay ahayd daad qaaday waagi hore oo eh, eh, jaxfi waa waa markaa eh, kadib yahuudda degtay markii dambena cudurkaasaaba degayba cudurkaasaa degay marka waxay noqotay meel cudurma wax kaloo degan ma ay jirin ilaa yawmina hada ilaa maantadan sidaa weeyaan meel marka hadda miiqaad bay ahaan jirtay juxfada laakiin markii hadda cudurkii u degay oo xujaydii iyo muctamiriintii ay hadda ku xanuunsanayaan meel raabuq la yidhaahdo oon kasii fogeen raabuqdaasa hadda laga soo cumraysta oo muxaadi oo qaabishan taasi xujayda iyo muctamiriintu kasoo miiqaad u noqotay liannahu waa la ogol yahay meesha ku toosan miiqaadkaada inaad kasoo cibaadaysto o kasoo xarmato dayib halkaasa marka xadiidku saxiix weeyaan qaala almusanifu raximah llah xadathana mucalla qaala xadathana cabdulcaziiz qala xadaثa بn mkhtar qala xadaثna khalid اxada an cikrma an ibn cabaas ana الnabiya salى الlaه alيه waslm dakla calى acraabiyin yacuudu qof jiran qof acraabi aho u galay yacuuda soo booqanay aan soo maray qaala wuxuu yihi wakana nabiyu nabiga alayh الsalaam wuxuu idaa dakla calىa mariid qof jiran hadduu soo booqdo caadadiisa nabiga uu noo jiray waxay ahayd yacuudu inuu booqdo qof jiran hadduu usoo galo qaala wuxuu dhihi jiray laa ba'sa dahuuru in shaء allah saasuu dhihi jiray laa ba'sa dhib ma laha dhib malaha buu dhihi jiri dhib ma laha oo hadda xanuun iyo waxbay kugu haysaaye laakiin dahuur haddiiba dembi lagu dhaafaayo waxba dhib ma laha wixii dembiga lagaga dhaafay oo idka caafimaaday waxba dhib kuguma hayo laa basa dhib malaha dahuurun waa dahaaro waa dembi dhaaf insha allahu hadduu alla yihahdo hadduu ilaah yihahdo waa dahuur insha allah waa tabarug weeyaan marka qaar waxay dheheen waa ducaa dahuur insha allah dahuurun haddii duca la yihahdo insha allahu lama geliyeen marka duca ma aha wuxuu ka hadlaya nabiga alay slam dunuubta waxaa lagu dhaafaa amraadda iyo xanuunada insha allahuna de waxaa weeyaan dhaafidda ilaahay baa utaalla ah oo qofka mudan iyo qofkaan mudnayn ilahay baa garanaya lakin asaasan waxaa weeyaan maradka iyo jirada ilahay baa subxaana watacaala xanuunka qofka kaga dhaaf dembigiisa inayna duca ahayna insha allahdaas garan qofka markuu duceysanayo ma dhihi karo insha allahu ilah waxaa isi insha allah inshita waa kii nabig ala sl axadukum allahuma ikfir lii inshita allahuma arxamni inshita ha dhihina liyczim masla ki dhihi jire nabig salam su-aasha qof ka gooyo insha allah lama ogolo markay duca ay tahay marki eh, marka waxbaan sameynaa ta insha allah dhigi karta lakin ducaa ducaysanaysa ilahay ka baryayso fa in allah laa mustakrihan wax ka ikraaha oo qasbi ma jirto ilahay qaala markaasu wuxuu yihi dhaka dahuur acraabigi wey ribaadiyahana waxaa lagu yaqaana xawo adeeg iyo qalafsanaan iyo inayn maaratay ahayn dad jilcsan sida eh, dadka reer magaalka ilbaxa ah dhaka dahuur makana daahira makana wax dahiri ma xanuunkana wax dahiri qaala wuxuu i kala ayuu yihi daahiritaan ma jirto bal hiya xumaa waa qandho tafuuru karinaysa aw tafuuru weeraraysa fawraan waxay weeraraysaa oo kicinaysaa calaa shaykhin oday korkiis kabiirin duqoobay tuziiruhu waxay ziyaarinaysaa oo ziyaarsiinaysaa alqubura qubuurta yani qubuurtay gelinaysaa lawada ziyarada hadda waa tudkiluhu lqubur tuziiruhu lqubur tudkiluhu lqubur qubuurtay gelinaysaa wey isagoo oonu diyaar u ahayn oo qof ziyaarinayo qubuur meeha oo khiyaarkiisa ku ziyaartaye ayadaa mawdkan iyo geeridan iyo xanuunkan intuu udhinto qabrigii khiyaar la-aan geli doonaa saasuu leeyahy qaala nabiyu sal l slam wuxuu yihi fanacam idan marka hadday saa tahay waayah waa yahay buu yihi oo noocii marka tafaa'ulka ahaa hadduu ka tegey tashaawumkiisaa loo daayey fanacam idan qaarna waxay dhahen waa habaar oo waayahay ilaahay baa ku dilo oo kale ayay qaar ka qaatay fa nacam idan sidii bay ninka ku dhacday waa dhintay aduulka saga u dhintay haddii saxiixa weeyaan marka qofka xanuunsanee mariidka ay jiran dadkaa soo booqanaya hadallada rajada eh ay ku hadlayaan iyo asaga wuxuu isku ogyahay waxaa la rabaa marka inuu naftiisa ka adkaado oo uu yihahdo anoo xanuunkaay ah, xanuunkaay ah, ahay isleeya waa aroon xanuunkaada waa roon yahay dadka qaar hadii la hebel waa roon yahay maba jeclaba maba jeclaba hebel waa roon tahay iyo waad ka kaxisaa iyo aad ma sii tihid iyo haddaad tira waxuu jecel inaa hebel waa sakaraad naftaa haysa cuntada waa cuni waaye jalki maanta waa qaadan waaye xataa soo wax isku daldalo cunay in saa la dhuu jeceliya saasuu jecel dadka qaar maba ogolaba waa oranaya hadaad tirahdo waa uu roon yahay qofka la joogo haduu dhaho uu roon yahay maxaad i leedahay ayuu kuleeyahay marka waa tafaaulka ka fiican tashaa'umka hadalka fiican waa intaasoo haadaa lagu yirahdo oo malaaigtu aamiin ku tiraahdo oo ilaahay subxaana watacaala ku siiyo marka niyada wanaagsan inaad qaadataa fiican oo xanuunka ku hayuun adan la caraysnaanin qala imam الbخariyu raximah الlah xadathana axmed بn ciisa qala xadathana cabdالlahi bn wahbin can xarmla can mxamed ibn caliy الqurashi can naafici mawla bni cumara qaala kana ibn cumar wuxuu ahaa radi allahu canhuma ida dakala calىa mariid qof jiran hadduu u galo yasal kayfa huwa see yahay buu dhihi jiray see yahay dadki joogay ee ka warhaya xogtiisa oga isaga inuuna hadli karin o hadalka dhibaya laga yaaba faida qaama min cindihi agtiisa markuu ka kaco oo booqashadii uu ka kacana qaala wuxuu dhihi jiray khara allahu laka ilaahay khayr kugu bedelo walam yaziduu caleyhi waxbana kuma deri jirin kale khaar allahu laka khaar allahu laka waxaa weyaan acdaaka allah khayra min wax ka khayr badan allah ku siiyo khaar allahu laka khayr allah kugu bedelo walam yazidu caleyhi waxba kuma ziyaadin jirin daciif lisnaad xadiidka baabun wuxuu ku saabsan yahay maa yujiibu lmariidu qofka mariidka ee jiran waxa uu ku jawaabi haddii la yidhahdo see tahay inuu yidhahdo sakaraad baan ahay xalay ma seexanin naftaa haysa waxaa ka fiican inu hadal wanaagsan iskaga hadlo oo ilaahay kau mahadnaqo oo alxamdu lilahi waa wanaagsana u dhaho taasaa fiican xadathana axmed binu yacquub qaala xadathana isxaaq binu saciid bnu camr bnu saciid an abi qaal dakhala alxajaaj baa soo galay cala bni cumara alxajaaj xajaaj ibnu yuusuf athaqafi ninkii la dhihi jiray wasiirka gaashaaniga u ahaa banu umaya cabdilmalik bin marwan iyo cala bni cumar cabdullahi bin cumar bu usoo galay oo dhaawac gaaday waana aniga buu leeyahay ninkan la yihaahdo ah, camr ibnu saciid ama saciid binu camr saciid mxuu eh, ahaa eh, aha saciid ibnu camr binu saciid mm-hmm. wa ana aniguna cindahu agtiisaan joogay cabdullahi bin cumar markaas faqaala wuxuu yihi xajaaj kayfa huwa see yahay qaala saalixun ah, waan roonahay buu yihi ah, saalixun ana saalixun waan roonahay marka wakaa wey ma yujiibu lmariidu qofka wuxuu ku jawaabaya xanuunsan saalixun xagga salaaxa iyo tafaawulka iyo waarnoona iyo alxamdulilah qofka inu badiyaa fiican ah, alxamdulilah dad waxaa jirta naftaada kasii baxaysa xataa alxamdulilah waarnoonahay ku dhihi oo halka xanuunba aan shakaawoba aan lahayn ayaa jira qaala man asaabaka yaa kugu dhuftay ah, yaa ku asiibay oo rumxii waran fiidiis caaradiis yaa cabdullahi bin cumar ciribta lagaga muday isagoo xaj ku jira oo xaji ah xilligii cabdilmalik bin marwan bay aheedo markii xajaaj baa xujayada hogaaminaya xagga maamulka iyo tartiibaadka iyo nidaamka laakiin xagga fataawada iyo masaa-isha iyo xajka umuurihiisa waxaa la yidhi waxaad oga dambaysaa cabdullahi bin cumar baa oga dambe tanaa marka dusha laga saaray xajaaj oo la yidhi haye ninkaa sheekhaas dhegeyso warkiisa walidalika markii uu carafa agteeda intii deganaayeen wuquuf uh, uh, carafa la bilaabay alrawaax waa kii lahaa ibn macuud utagay xajaaj oo qabaysanay alrawaax in kuntu turiidu suna haddaad suna doonayso kaalay waqt la gaaro xilligii wuquufka wuquufa carafa ee khudbada la akrin lahaaye soo bax ba dhahay marka socodkii la socday isagoo saaran rakuubkiisi saaran yaa waran lagu muday cabdullahi bin cumar radia allahu canhu waa dhici karta inay yihiin dad mujrimiinah oo kale oo ka dambeeya cabdullahi bin cumar radiallahu anhu sidii loo dili lahaa ka dambeeya oo xajaaj bin yuusufka laftirkiisa uu ka dambeeyo allahu aclam waa dhici karta xajaaj si cad buu saxaabada u birayn jiray u gawrici jiray oo taabiciinta u gawraci jiray marka inuu usxabaalo oo hoosta wax ka dilana iyaduna la baciisan maayo markaasaa dhiiggii ka baxay lugtiisii iyo waxaa isku dhegay koorihii baalkii kufadhiyay lugta ku hayay yaa isku dhegay qaala asaabanii man asaabaka yaa ku asiibay qaala wuxuu yihi ibnu cumar asaabanii waxaa asiibay man amara qofkii amray bixamli silaaxi hub in la qaato fii yowmin maalin laa yaxilu fiihi inu banaanayn xamluhu in la qaato seefaha iyo warmaha iyo hubka yani wuxuu uwadaa u durxulayaa alxajaaja xajaaj buu durxulaya ninkii xilligan oo xujayda ay sidan yihiin oo cariiri lagu jiro hubkiina qaata yiri oo shaqa askar meesha soo geliyey wixii amni lagu sugaya wax loo qaadan ay jirin ninkaasaa yaa idilay buyiri ninkaasaa idilay buyiri waa adiga xajaaj ku wada anta aladi asabtani riwaayo kale anta aladi anta asabtani ayuu riwaayo kale <clears throat> markaas wa kayf xamalta silaaxa fi yawmin lam yakun yuxmalu fiih wa adqalta silaaxa alxarama walam yakun isilaaxu yadkulu lxaram xaramka lama soo gelin jirin hubka xaraman aaminan bu ilaah yiri markaas hub soo gelisay gaar ahaan hubkaasi iska afran ee warmaha iyo seefaha leh khatartooda ay badan yihiin ee la diiday in meelaha suuqaqi iyo meelaha ummadda iskugu imaana in lala galo waa kii la nahiyey oo qofka afkiisa inuu qabto oo sa hayo muslimka uu ka ilaaliyo yaa loogu talagalay markaas aad sii daysay ciidan hubaysan sidii buu udhintay saxaabiga cudurkaas nimarkaas udhintay cabdullah bin cumar radi allahu canhu ardaah waaan bahasha waan sumaysan wey sun bay marin jireen ka badin jireen si marka lagu dhufto u dhinto saxiixu lisnaad marka saxaabigii baa u dhintay radia allahu canhu jaliilka ahaa ee qiimaha badnaa ee ina saxaabi ahaa ah, radia allahu canhuma jamiican ashaahid waxaa weeyaan xadiidka saalixun qofka haddii la dhoo see tahay waan roonahay waa inuu horta ku bilaabo baabu ciyaadatulfaasiqi faasiqa booqashadiisa haddii la booqanayo dadka faasiqiinta ka waran ma la booqan karaa ha waa la booqan karaa waa la booqan karaa xadiidkan soo socdana daciif wey mushrik ah baa la booqanayeyba mushrik gaala ah ayaaba la booqday faasiqana haddii la booqdo mukhaalatata fisqihi ma keenayso in fisqigiisa la dheehay oo macsiyadiisa iyo munkarkiisa lagu dhex darmaday kama dhigna isagaa jiran unbaa la booqan waa laga soo tegaya waa laga soo tegaya qaala xadathana saciid laasiyama haddii uu in la wacdiyo oo wax loo sheego oo toobadda lagu baraarujiyo oo inuu ilaahay subxaana watacaala hidaayo siiye laga yaabo iyadoona madlabka sharciga ku jira meesha qaala xadathana saciid bin abi maryam qaala akhbarana bakr bn mudar qaala xadathana cubaydullahi bnu zaxr can xibaan bn abi jabala can cabdillahi bn camr bn caas qaal laa tacuuduu shuraaba alkhamri kuwa khamre yacabka ha booqanina idaa mariduu markay jiradaan daciifu lisnaad weeye xadiidka oo oh, cubaydullahi bnu zaxr ninkaa layihah sanadka ku jira daciif weeyaan wallahu aclam wabilahi towfiq wsala allah wslama ala nabiyina mxamed